بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب القضاء wuxuu ku saabsan yahay garsoorkii alqadaa bilmaddi waxaa weeye alxukmu bayna annaas dadka oo la kala saaro luqatan waxaa weeye ixkaamu shay wa imdaa'uhu shaygii oo la sugo oo la socodsiiyo waqadaynaa ilaa bani israa'iila aayaddaasaa tilmaamaysa macnahaas waxaan gaadhsiinay ilaa bani israa'iila latufsidunna fi اlard iyo in arrinkii u dhammaado fawakazahu muusa faqadaa calayh qadaa bimacnaa faraqa min qatlih kaga takhallusay wey wa minhu yuqdaa ajalu musammaa si muddo cayiman loo dhammaystiro sharcan waxa weeye alfaslu bayna alkhasmayni faakar bixukmi اllaahi tacaala waa in la kala laba qof hodoodii ka dhaxayso iyo wax ka badan ayada oo lagu kala saarayo xukunka ilaahay jala jalaaluh waxaa asal u ah kitaabka iyo sunnada ijmaaca kitaabka aayaat uu ka mid yahay qowlka ilaahay jala jalaaluh waan ixkum baynahum bima anzla allah waqowluhu tacaala faxkum baynahum bilqisط waqowluhu tacaala ina anzalna ilayka alkitaaba bilxaqi litaxkuma bayna annaas sunnadana xadiidka nebigu yuhi calayhi الsalaaةu wasalaam ida اجtahada alxaakimu faأkhطأa falahu أjru wain asaaba falahu أjraan yacni xaakimku hadduu ijtihaado qaadigii oo yani xaqii uu gafo hal ajir buu leeyahay hadduu asiibana laba ajir buu leeyahay waaya laakiin xadiidkan wuxuu ku dhacayaa qaadigii dee ahliyat اlijtihaad lahaa ee u suubaday garsoorka laakiin kii jaahilka ahaa ka uu ku dambaabaya xukumkiisa ama ha asiibo ama ha gafo maxaa yeelay dhacdo waa isaaba itifaaqiya ee ma ah isaabo ah ma ah xaqa hadduu asiibiya labadaba wuu ku dambaabayaa axkaamtiisuna oo dhanna waa marduud looguna cudurdaari maayo arrinkaas xadiidkii asxaabu sunan ay wariyeen wuxuu nabigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam alqudaatu ثalaaثة qudaadu waa saddex qaadiyaani fi الnaar wa qaadin fi اljanna laba qaadina naarta ayay gelayaan qaadina jannaduu gelaya faama aladii fi ljanna midka jannada gelaya farajulun carafa alxaqa waqadaa bihi waa nin xaqa gartay oo ku xukumay wladaani fi naari labada naarta gelayana rajulu carafa alxaqa fajaara fi lxukm nin xaqa gartay oo markaa xaqii ka baydhay warajulu qadaa linnaasi calaa jahlin iyo nin dadka ku xukumaya jahli dadka jahli ku xukumaya waa xadiis saxiixo abu daawuud iyo atirmidi iyo nasa'i ibnu maaja ay wariyeen waaya ijmaacuna uu ku guntamay qadaaga samayntiisa salafan wa khalafan nabiga calayhi الsalaatu wasalaam iyo khulafadii ka dambaysaba waxay oogeen qudaad dad salaf ka way jireen oo qadaaga necba oo qadaaga ka tawaruci jiray maxaa yeele waxaa ku soo aroortay qadaaga axaadiid ka digaysa iyo axaadiid labadaba axaadiista ka digaysa waxaa ka mid a ah xadidka nebigu uhi calayhi الsalaaةu wasalaam man jucila qaadiyan faqad dubixa bigayri sikiin qofkii qaadi laga dhigaa waxaa lagu gowracay toori la'aan bimacnaa halis buu ku dhacay wey marka xadiidka waxaa lagu xambaaraya qofkii aan qadaaga u suubanin waxa weye xaaraan ay ka tahay inuu qadaagii uu qabto waa qofkii jaahilka maalan ama qofkii loo kahanayay ee dee makruuha u lagu xambaaray laakiin qofkii dee makruuh ahayn kaa lagu ambaari maayo maaa adii kale ayaa tusinaysa in qadaagu yahay sunna bal ee fardu kifaaya u yahay sida noo imaan doonta nabiga alah buu qudaad ka dhigay waxaa ka mid aha jabal radi allahu tacaala huwa qadaagii qabuulkiisa in tawliyat alqada la aqbalo fardu kifaayatin waa fardu kifaayo fain tacayana hadduu caynoobo qofkii oo qadaa'u keligii un u suubado lazimahu qofkaas waxaa ku waajibaya dalabuhu inuu dalbado qadaagii wailaa hadii kale uusan u caynoobin qadaagii hal qof fain kaana hadduu yahay hayruhu qofkaa kale hadduu yahay ee ah aslaxa mid oga suuban qadaaga oo wa kaana uu yahay yatawallaahu mid qadaagii waxa weye qabanaya falilmafduuli kii laga fadli badnaa waxaa usugnaaday sugnaaday alqabuul inuu aqbalo waqiila waxaa la yidhi laa oma bannaano inuu aqbalo wayukrahu waxaase la kahdaa dalabuhu inuu dalbado waqiila waxaa la yidhi yaxrumu waaba xaaraan qadaaga xukunkiisa guud waxa wey fardu kifaaya waa in la helaa qudaad ummadda kala saarta oo sharciga ilaahay ku kala xukunta haddii la waayo qudaad beledka laga waayo fasaad badan baa dhacaya walidaalika waa fardu kifaaya naaxiye kasta iyo mandiqo kasta in hal qaadi laga helo yaraan oo ku filan dadka waxa weeye xukunkooda inuu farad yahayna waxaa tusinaya qowlka ilahi uu yidhi jala jalaaluhu yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina bilqist yacni waxaad ahaataan kuwo yani xaqa u taagan oo xaqa iyo cadaaladda iyo garsoorka u taagan noqda marka qadaagii cumuumka aayaddu soo gelayaa midda kale bini aadamku dulmi kama marhno iyo inay xuquuqdii diidaan waynay yar tahay qof naftiisa ka garsooraya oo waxa weye xaqa bini aadamka oofinaya marka haddii qadaa la waayo dulmi badan baa dhacaya midda kale waa amru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar qadaagu kaasina waa fardu kifaaya si hore noo soo dhaaftay nabiga calayhi salaatu wasalaam sayid cali ayuu wuxuu u diray yaman isagoo qaadi ah markaas wuxuu hi rasuulkii allow waxaad idirtay anoo dad kale xukumaya wiil dhallinyaro ah oo aan qadaa wuxuu yahay aan garanayn markaasuu nabig alay sl naftintu ka rarbaax wuxuu hi allaahumma ihdihi wahabbit lisaanahu saasuu nabigu ducay ilaahu hanuuni oo carabkiisa sug wuxuu idhi fawladii falaqa alxabata wabara'a nasamata maa shakaktu fii qadaa'in bayna inayn ilaahay baan ku dhaartay allaha macbuudka waxa weeye firidna dhambalay naftana abuuray maana ka shakinin bu laba qof xukunkooda intaa wii ka dambeeyey xadiika abu daawuud baa soo saaray wuxuu i waa saxiixu isnaad xaakimna waa xadii xasana waaya haddaba qofkii haddii keligii uun u suubado qadaaga oo asaga u caynoobo cid u suubatoon asaga ahayn maba jira marka hal qof hadduu u suubado qofkaas waa waajib inuu dalbadaa in qaadi laga dhigo maxaa baahi weyn baa loo qabaa looguna cudurdaari maayo inuu dhaho waan ka cabsanaya qadaaga oo waxaan ka cabsanayaa in waxa weeye aan xaqii ka baydho bal eh, waxaa waajiba inuu dalbado haddii la magacaabana uu aqbalo isla markaanu iska ilaaliyo eh, dulmiga iyo jawrka haddiise hal qof keliya uusan u suubanin dad badan oo u suuban ay jiraan waan eegaynaa markaa haddii dadkaa kale qofkan ay oga mudan yihiin qadaaga oo ay oga suubadaan markaas kaa kale ee alaxana uu diyaar u yahay inuu qabto xukunkii qadaaga kii mafduulka laga fadli badnaa markaas uu aqbali karaa falilmafduuli kii laga fadli badnaa alqabuul markaa uu aqbali karaa way u bannaantay inuu aqbalo isagoo hadda faadilkii uu joogo qofkii ka fiicnaa asagoo joogo uu aqbali karaa waaya haddii asagoon dalbanin waxa wey markaa lagu wareejiyo qadaagii oo loo xilsaaro qiil baa wuxuu leeya maya ma bannaano inuu aqbalo maadaama laga fadli badan yahay qof ka fiican uu joogo oo ka mudan kaa hore haddaan ku soconno qowlkaa dhahayo waa aqbali karaa waa makruh inuu dalbado waa makruh inuu dalbado waaya maadaama uu joogo qof ka awlaysan qiil baa wuxuu leeya me waaba xaaraanba inuu hee inuu dalbado wuxuu yidhi huwa asagu fardu kifaayati fardu kifaaya weeye qadaagii fain tacayana hadduu caynoobo qof keligii uun u suubado qadaagii lazimahu waxaa ku waajibay qofka asagaa dalabu inuu dalbado wa ilaa haddii kale uusan hal qof u suubanine dad waxa weeye kooxa ay u suubadaan fain kaana hayru qofkaa hayrkii hadduu yahay aslaxa mid oga sii mudan oo ka sii habboon oo ka sii fiican oo wakaana uu yahay maaa maalan wuxuu kaga suuban yahay uu ka cilmi badan yahay uu ka karti badan yahay qadaagu ka yaqaana ka khibrad badan yahay aslax hadduu yahay qof kaga mudan oo de kaga awlaysan oo wakaana uu yahay khayrkaas weliba yatawallaahu mid qabanaya qadaagii fa lilmafduuli kii laga fadli badnaa waxaa u bannaan alqabuul inuu aqbalo haddii la magacaabo wa qiila waxa laydha maye laa ay laa yajuus ma bannaan inuu aqbalo wayukrahu waxaa la kahdaa qowlka hore haddaan ku soconay dhahay waa way u bannaantay inuu aqbalo dalabuu inuu dalbado waqiila waxay yaxrumu waa xaaraan wain kaana hadduu yahay heyrkiisa midlahu asagoo kale hadduu yahay falahu waxaa u bannaan alqabuul inuu aqbalo wayundabu waxaa la sunneeyaa marka ayadaa ah qofkii waxaa loo sunneeyaa aalab inuu dalbado in kaana hadduu yahay khaamilan mid qarsoono yarjuu rajaynaya bihi ay bilqadaa'i qadayihii ku rajaynaya sababtiisa nashra alcilmi cilmiga inuu ku faafiyo oo mase uu yahay muxtaajan mid u baahan ili risqi risqi u baahan arsaaqad iyo waxa weeyaan xoogaa mushqaayadba uga baahan yahay wa ilaa haddii kale oo uusan khaamilna ahayn risqina u baahnayn falawlaa waxaa habboon tarku inuu iskaga tago qadaagii qultu waxaan idhi wayukra waaba la kahdaa xaaladatan calaa saxiixi muctadadan qaban wallahu aclam haddii qofkii waxa weeye qadaaga loo soo bandhigay ayrkii uu yahay mid lamid ah qof la midaa ah jira oo caalim ahoo sidiisoo kale ah oo cilmiga ay ka siman yihiin oo asna qadaaga usoo bada marka waa aqbali karaa qofka loo soo bandhigay waa haddii uusan dalbanin asagu bilaa dalab ayaa lagu soo bandhigay maadaamu ahlu yahay waxaana la sunneeyaa xaaladatan inuu asagu dalbado qadaagii haddii laba mid ay jiraan laba arrimood mid ahaan inuu yahay nin caalim ahoo aan aad loo aqoonin oo raba inuu qadaagaas dadku ay ku bartaan ilan qofka qaadiga dadku way baranayaan oo cilmigiisa ogaanayaan oo markaa cilmigi inuu ku faafiyu rabaa qadaagi oo dadku ay ogaadaan cilmigiisa ama uu yahay nin caan ah waaba la yaqaanaa oo dee cilmigiisa waa la yaqaana oo dadku cilmiga ka faa'idaystaan laakiin master risqi ma haysto meel uu dee wax ka soo galaan oo reerkiisu ka biisha ma haysto labadaa xaalaba waxaa sunnaa inuu dalbada qadaagi hadduu yahay nin ahlu ah oo miligiisa qof la mid ahoo waa adaagiisu badan uu jiro haddii laakiin labadaa midna aysan jirin ninkani khaamil ma aha risqina uma baahno markaa waxaa awlaaha inuu iskaga tago nabigu wuxuu hi waabakaraa xaaladaas inuu hee inuu dalbado qadaagii waabakaraah inuu hee dalbado iyo inuu aqbalaba maxaa yeele nahyi makhsuus ah ayaa ku soo arooray midda kale axaadiidtii ku soo aroortay qadaaga taxdiirkiisa in laga digo iyo salafka diiditaanka ay diideen waxaa eh, lagu xambaaray arrinkan dambe qofkii hadduusan u baahnayn arsaaqna uga baahnayn caalim la yaqaanan uu yahay markaa inuu khatar naftiisa geliyo wax dee loo baahan yahay ma aha inuu iskaga fogaadaa fiican eh, nabigana wuxuu yidhi alayh sla slam xadikani soo dhaafay man waliya alqada faqad dubixa bihayri sikiin waa xadidka haddaan soo sheegaynay ibnu cumar radi allahu tacaala canhuna markii loo bandhigay qadaaga oo sayd cumaan u bandhigay wuu diiday siduu tirmidi warinayo qaacidana watay lahayd dar'u lmafsadati muqadamun cala jalbi اlmaslaxa mafsadada oo laga fogaado oo laiska dheereeyo iyo meesha dhibaatada ka imaanayso ayaa laga hormarinaya maslaxadoo hee maslaxadoo la soo jiito walictibaaru waxaa loo eegayaa fi tacyiini cayiniddii qofkii inuu caynoobay qadaaga wa cadamihi iyo la'aantiisaba binaaxiyati mandiqadii loo eegayaa deegaankii markaan leenahay qofkan qadaab u caynoobay aamuuna u caynoobin waxaan ka eegaynaa naaxiyada iyo deegaanka uu joogo naaxiyadaas culimo kale oo u suubata qadaaga ma joogaan mise ma joogaan haddayn culimo kale joogin wuu u caynoobay oo keligii un caalimu ka yahay mandiqadaas ama magaaladaas markaa wuu u caynoobay qadaaga waa inuu qabtaa waana inuu dalbadaa haddaan loo garanin haddii laakiin culimo kale ay joogaan oo asaga la mid ah ama ka cilmi badan markaa muunu u caynoobin wlictibaaru tixgelinta fi tacyiini cayimitaanka macnaha inuu qofkii u tacayunay u caynoobay qadaagii iyo wacadamihi la'aantiisa binaaxiyati naaxiyada la eegaya washard lqaadi qaadiga shardigiisu waxaa weeye muslimun muslim mukalafun oo la mashaqeeyey xurun oo xor ah dakarun oo lab ah cadlun oo cadli ah samiicun oo wax maqlaya basiirun oo wax arkaya naaiqun oo hadlaya kaafin oo waxaa weye karti leh oo qadaaga karti u leh mujtahidun oo mujtahid ah waaya halkan mualifku wuxuu ka gudagalay shuruuddii qaadiga shardiga koowaad waxa weeye inuu muslim yahay gaalkii baa kaa baxay gaalku ehel ooma aha inuu muslimiin uu xukumo walan yajcala allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiilan buu ilah yidhi shardiga labaad waxa weye inuu mukallaf yahay waa baaliq caaqil waxaa kaa baxay ilmihii yaraa iyo kii waallaa ayagu waxa weeye nusqaan baa waxa weeye ku sugan sidaa darteed ehel ooma aha inay wilaayadan culus ay xambaaraan maxay naftooda ayna maamulayn siday dad kale u maamulayaan shardiga saddexaad waxaa weeye inuu yahay xor nin madax bannaan addoonkii baa kaa baxay maxaa yeele addoonku ahal oo ma aha wilaayadan dakarun lab inuu yahay waxaa kaa baxday haweenaydii maxaa yele nabig wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam lan yuflixa qowmun wallow amrahum imra'atan waxa weeye ma liibaanaan qolo amarkooda u dhiibtay haweenay rawaahu albukhaari midda kale dumarku waa naaqisaatu caqlin wa diinin yacni caqligooda iyo diinkooda nusqaan baa ku sugan soo nabigu tilmaamay calayhi asalaatu wasalaam waaya hardiga xiga waxa weye dakarun lab inuu yahay hardiga xiga waxa weye cadlun inuu cadli yahay waxaa kaa baxay faasiqii maxaa yaele faasiqa qowlkiisa laguma kalsoono midda kale waxaabaan lagu aaminayninba xoolaha waladkiisa maxaad u malayn dantii guud iyo muslimiintii inuu kala saaro samiicun inuu yahay qof wax maqlayo oo waxaa kaa baxay kii dhagoolaha ahaa ooma suubado inuu qadaagii uu qabto sababtoo ah ma kala saarayo iqraar iyo inkaar qiraalkiiyo inkiraaddii ma kala saarayo basiirun waa inuu yahay mid wax arko waxaa kaa baxay indhoolihii maxaa yeel indhooluhu waxa weeye ma kala saarayo aalibkii iyo madluubkii qofkii muddaciga ahaa iyo muddacalihii ma kala saarayo marka waa inuu dadkii doodu ka dhexaysa u arkayo waaya dhagoolaha laakiin haddii uu dhago culus yahay qofkan eh, hadduu qofku dhaga culus yahay wax wuu maqlayaa lakin wuu dhaga culus qadaaga wuu qaban karaa codkunbaa kor loogu qaadi markaa shardiga xiga waxa wey naaiq waa inuu yahay qof hadlayo waxaa kaa baxay qofkii eh, akhraska ahaa xataa haddii ishaaradiisu tahay ishaare mufiime ah maxaa yeelay oma suubado inuu axkaamtii fuliyo kaafi waa inuu yahay qof awood u leeya karti inuu qadaaga uu u qumo waxaa kaa baxay qofkii muqafalka ahaa ee iska dhoohana qofkii mukhtal nadar yani caqligiisu dhimanaa weynaan awgeed ama xanuun awgii ama waxa weye safah iyo waxyaaba la mid ah qofkii waxa weye yani dhinnaa een caadiga ahayn ee caqligiisu uusan dhammayn waxa weye qadaa uma suubado maxaa qadaagu waa xil culus oo u baahan ammaano iyo karti iyo waxa weeye ahliya u baahan wey waa inuu mujtahid yahay marka mujtahidkaasi waa caalim yani waxa weye shareecada heer sare ka gaadhay waa ka mualifka sidaa kuu mujtahidka shuruuddiisa wa mujtahidku waxa wey haddaan kuu tilmaamo an yacrifa inuu ka garanayo min alkitaab kitaabka xaggiisa iyo wasunnati sunnada xaggeeda maa yatacallaqu wax ku tacalluqa bilaxkaami axkaamtii wa khaasahu ka soo sheegnay ee iyo sunnada khaaskiisa wa caamahu iyo caamkiisa wmujmlhu kiisa la duuduubay mubayinahu kiisa la cadeeyey wanaasikuka wax nasakhayo wmansuukuka la nasakhayo wamutawaatir asunati sunnada mutawaatirkeeda wahayrahu iyo kii aan mutawaatirka ahayn walmutasil sunnadii xidhiidhay walmursal iyo tii mursalka ahayd wa xaala ruwaad ruwaadda xaalkooda quwatan xagga awood wa dacfan xagga dacfiga iyo daciifnimada walisaan alcarabi luqada carabta inuu garanayo luatan agga luada wanawan agga nawaha waaqwaal culama culamada aqwaashoodu garanaya min asaxaabati asxaabti faman bacdam kuwii ka dambeeyey ijmaacan ijmaaca agga waay isku waafaqeen ikhtilaafan waxay isku khilaafeen walqiyaasa qiyaaski inuu garanayo bianwaaci anwaacdiisa inuu garanayo waayahay fain tacadara hadday suuroo weydo jamcu haadihi shuruud shuruudan in la kulmiyo fawalla dabeetana uu magacaabo sulطaanun sulطaan waa madaxweyne lahu leh shawkatun awood faasiqan qof faasiqa uu magacaabo qadaaga u magacaabo aw muqalidan ama mid waxa weeye muqalid ah oo caalim kale taqliidsanaya nafada qadahu qadaagiisa wuu furaya lidaruurati daruuro awgeed mujtahidku waxaa weeye suu mualifku inoo tilmaamay waa qof caalim ah oo ka yaqaana kitaabkii iyo sunnadii wax kasta oo ku saabsan axkaamta yacnii wuxuu garanaya aayaadkii axkaamta yuusan xafidsanaanninba laakiin mawaadicdeeda qur-aanka ayuu garanaya meesha qur-aanka kaga jiraan macaanideedana wuu garanayaa iyo dalaalaadkeeda sidoo kale axaadiia kusoo arortay axkaamta wuu garanayaa waxaa la yidhaahdaa aayaad ku soo aroray axkaamta waa ilaa an boqoloo aayadood axaadiita ku soo arortay axkaamtana waa inuu yaqaanaa idna sidoo kale waaya axaadiita laftirkeeda waxaa la dhahaa waa ilaa an boqoloo xadii baa la dhahaa waaya laakiin way ka badan yihin intaasoo maxaa yeelay axkaamta waxaa lagala soo baxaa awaamirta iyo nawaahida iyo qasasta iyo mawaacidda xadiid kasta oon axaadiisa nabig alay slam kama marno xugum kama marno marka way ka badan yihiin axaadiistu intaas waaya sidoo kale waa inuu garanayo khaaskii iyo caamkii waa usulu fiqhi waad garanaysaa mujmalkii iyo mubayankii lafdigii mujmalka ee la duuduubay ee dalaaladiisa in caddayn iyo kii mubayanka ee dalaaladiisa caddayd kii wax nasakhay naskii wax nasakhay naskii la nasakhay intaa waxa weyaan mabaaxistii usuuli fiqiga sidoo kale waa inuu garanayo sunnada mutawaatirka ah iyo ta'aaxaadka ah waayahay si u kala horraysiiya markay tacaarud u yimaado waa inuu garanayo xadiidka mutasilka ah ee xidhiidha sanadkiisu aysan qidaac ku jirin iyo xadiidka mursalka ah waxaa loga jeeda halkan xadiidka waxa wey aan mutasilka ahayn baa loga jeeda mursalka mursalkii cinda almuxadisiin loguma jeedo sidoo kale waa inuu garanaya ruwaadda xaalkooda xagga dacfiga ah iyo agga quwada raawiga daciifka iyo raawiga qawiga ah ama iqada waa inuu kala saari karo sidoo kale waa inu garanaya luada carabta xagga naxwaha iyo sarfiga iyo wax kasta oo ku saabsan fahamka qur-aanka iyo waxay ku soo arooreen biluغati اcarab qofka hadduusan luada carabiga mutamakin uusan ku ahayn ahl omaha ijtihaadkii ma ijtihaadi karo sidoo kale waa inuu aqwaasha culammada asxaabtii kuwii ka dambeeyeyba masaaisha isku waafaqeen iyo masaaisha isku khilaafeen si uusan u khilaafin waxa weye ijmaacooda ijmaac waa inuu garto si uusan u khilaafin ijmaacoodii masaaisha isku khilaafeenna waa inuu garto si uu maaragtay uun u moodin masaa'il khilaafiya ijmac uusan u moodin waayahay wuxuu ku ijtihaadi kari wuxuuna ku ijtihaadi karin baa usoo bixi markaa qiyaaska waa inuu garanayo saxiixiisa iyo faasidkiisa iyo anwaacdiisa anwaacdiisa waxa wey qiyaas اlأwlى iyo qiyaas اlmusaawi iyo qiyaas اladnى waa mabaaxidtii usul fiqiga lagu sheegaya wey haddaba haddii ay suuroo weydo in la helo caalim waxa weye shuruuddan oo shuruuddan oo idil kulansaday oo dabeetana ninkii waaliga ah ama madaxda ahaa uu magacaabo nin faasiq ah oo muslim laakiin ah ama nin waxa weye darajat ijtihaad aan gaadhina muqalid ah oo aalim kas caalim kale taqliidsanaya oo aqwaashiisa waxa weeye fatwoonaya sida maaلا nin madhabka imaam shaafici ee waxa weeye bartay oo aqwaasha imaam shaafici xafiday oo markaa madhabkaa uun waxa weye dadku kala saaraya haddii uu kaa magacaabo qadaagiisi wuu fulaya lidaruurati daruuro uu fulaya maxaa yeelay mar haddii la waayo caalimka mujtahidka ahaa de waxa weeye kaasaa loo soo daadegaya kaas ayaa loo soo daadegaya waaya addaruuratu tubixu almaxduuraat midda kale haddii dee aan la magacaabin qaadigan masaalixdii dadka ayaa meesha ka baxaysa wuxuu idhi wayundab waxaa la suneeya lilimaam imaamkii waxaa loo suneeya madaxweynihii muslimiinta idaa wallaa hadduu magacaabo qaadiyan qaadi an ya'dana lahu inuu fasaxo fi listikhlaafi inuu ku-xigeen yeesho inuu qof ku-xigeena uu magacaabo oo asaga kuxiga inuu asagu magacawdo fainahaahu hadduu u diiday istikhlaafkii lam yastakhlif khaliif ma samaysanayo ku-xigeen ma yeelanayo fain alaqa hadduu iska ilaaqo imaamkii wilaayada hadduu iska ilaaqo ousan una diidin amrina istakhlafa khaliif buu samaysanaya qaadigii fii ma shay buu khaliif u samaysanaya laa yaqdiru calayhi uusan awoodi karin laa hayrihi laa fii hayrihi hayrkii laakiin khaliif u yeelan maayo wuxuu awoodi karo khaliif u yeelan maayo filasaxi muctamad haddaan qaban wuxuu ku yidhi imaamka waa madaxweynihii muslimiinte waxaa loo sunneeyaa haddii uu qaadi magacaabo in uu u fasaxo istikhlaaf istikhlaafka waxaa weeye inuu dhaho khaliif yeelo qof kula shaqeeyo ku-xigeen ku ah oo wixii dee aadan yani qaban karin ee awooddaada ka baxsan waxa wey aad ku wareejiso oo waxa wey qadaaga markay dad kugu bataan bar aad maarata asaga ku leexiso oo dadka uu kala saaro waa qaadi ku-xigeenoo asaga la shaqaynaya oo gacanyaro u ah magacaabo inuu dhaho ayaa fiican saasaa wanaagsan oo istiklaafka u idmo maxaa yeelay waxaa laga yaabaa dee in qaadiga ku adkaato keligii inuu dad kala saaro haasatan hadday dadku badan yihiin raciyada hadday badan yihiin de ma awoodi karo qofkii haddaba haddii uu u diido qaadigii imaamkii muslimiinta hadduu u diido istikhlaafka u dhaho istikhlaaf ha samaysan ku-xigeen ha yeelanin waxa weeye markaa ku-xigeen ma samaysanayo wixii uu qaban karana wuu qaban wixuu qaban karana uu qaban haddii uu iska idlaaqo imaamku oo u dhaho waxa weeye adiga qaadi ah istikhlaafna uusan u idmin una diidin marka asagaa istikhlaaf buu u samaysanayaa oo ku-xigeen buu samaysanayaa wixii shaqee asaga awooddiisa ka baxsan inuu khaliifadaas u qabto wixii laakiin asagu qaban karo istikhlaaf u yeelan maayo wixii asagu qaban kara awooddiisa ku jira istikhlaaf u samaysan maayo hadduu asagu ku filan yahay hawshii khaliifa ma samaysanayo lakin hadduusan ku filayn oo hawshu ka badan tahay intaa ka badan ayuu khaliifa u samaysanaya oo markan aan idhi istikhlaafu samaysanaya haddii aan loo diidano maxaan u cuskannay lianna alcaadata muxakama caadadii curfi waa muxakam qofkana waxaa weeye maadaama awoodiis ka baxsan tahay dee curfi wuxuu ku dareeray qaadiga noocaasoo kale inuu khaliifo yeesho wa shardu lmustakhlafi ka laga khaliif yeeshay shardigiisu waxaa weeye waa ku-xigeenkiie qaadiga la shaqaynaya kal qaadii sida qaadiga shardigiisoo kale on ilaa an yustakhlafa in ku-xigeen looga dhigta mooyaane fii amrin arin khaasin oo gaar ah wadalika miaal ka samaaci bayinatin sida markhaati inuu dhegaysto fayakfii markaa waxaa ku filan cilmuhu inuu garanayo bimaa yatacallaqu waxa ku tacalluqa bihi arinkaas waxa weye gaarka ah oo wayaxkuma markaa uu xukumo biijtihaadihi ijtihaadkiisii aw amase biijtihaadi muqaladihi kii uu taqliidasanayey ee uu ku dayanayey ee qowlkiisa u in kaana waa hadduu yahay muqalidan mid muqalida hadduu yahay walaa yajuusu ma bannaano an yashria calayhi an yashrida inuu ku shardiyo calayhi calaa man istakhlafahu qofkii uu khaliif ka dhigtay qaadigu ku shardiyo ma bannaano khilaafahu taa wax khilaafsan oo waa maxay inuu ku xukumo ijtihaadkiisa ama ijtihaadka muqaladkiisa wax khilaafsan inuu ku xukumo inuu ku shardiyo ma bannaano wuxuu idhi qofka mustakhlafka ah ee khaliif laga dhiganayo shardigiisu waxa wey shardiga qaadiga bimacnaa shuruuddii qaadiga nagu soo dhaaftay ayaa loo shardinaya maxaa yaele waa qaadi mustakhlafka lagu sheegayo waa ku-xigeenkii qaadiga laga shaqaynayey asaga laftirkiisu siduu qaadigu dadka u kala xukumaya ayuu u kala xukumaya dacwaddii buu dhagaysanayaa dadkii buu waxa weeye u kala garsoorayaa xugun buu ridayaa marka waa qaadi bimacna alkelima ninkaa unbuu la shaqaynaya uu ka hooseeya mooyaane intuu abanaya wuu abanaya asna walidaalika shuruuddii qaadiga loo shardinayay unbaa asna loo shardinayaa laakiin haddii uu yahay nin looga khaliif yeeshay arrin khaas ah sida maalan oo kale in uu markhaatiga un dacwadda marka la ogaya markhaatiga un dhegaysta la yidhi adugu markhaatiguun qor oo markhaatiga dhegayso baa la yidhi adugu lakiin waxba haka xukumin markaa shardi ma aha inuu shuruuddii qaadiga yeeshee waxaa looga baahan yahay oo ku filan uun inuu yaqaano wax ku saabsan bayinada iyo markhaatiga sida loo dhegaysto iyo sida waxa weeye loo diiwaangeliyo intaa uun shuruud اdacwa walbayina inuu garanayo bas laakiin inuu cilmi waxa weeye badan yeesho cilmiga qaadiga looga baahan yahay shardi maaha midda kale mustakhlafku marka wuxuu ku xukumayaa ijtihaadkiisa khaliifadu wuxuu sidiisaba ku xukumayaa ijtihaadkiisa hadduu mujtahid yahay hadduusan mujtahid ahayn oo muqalid yahayna ciddaa uu taqliidsaday ijtihaadkii ijtihaadkiisu ku xukumaya hadduu munqalid yahay waaya maalan caalim mujtahida ma aha laakiin waa munqalid lilimaam shaafici imaam shaaficigu munqaliduu yahay marka imaam shaafici aqwaashiisa waa inuu garanayo oo markaa dadka ku kala xukumaa waxa weeye aqwaasha imaam shaafici raximah llah ma bannaana markaa qaadigii inuu ku shardiyo kaa uu khaliifada ka dhiganayo arrinkaa aan soo sheegnay si ka duwan oo waa maxay inuu dhaho maalan ijtihaadkaa dadkuma kuma xukumi kartid ijtihaadkiiga maad ku ukumaysa ama u dhao maalan ijtihaadka cidda aad taqliidsanayso kuma xukumi kartid ee anigaad itaqliidinaysaa anig qowlkeyga ad taqliidinaysaa saa inuu dhaho ma bannaano maxaa yeelay qofkii waxaad ku kalifaysaa inuu ku xukumo wuuusan aqiidaysnayn wuxuusan caqiidaysnayn inuu ku xukumo ayaad ku kalifaysaa taasina ma bannaano walow xakama haddii ay xaakim ka dhigtaan oy garsoor ka yeeshaan khasmaani labadoodii ka dhaxayso rajulan nin hadday xaakim ka dhigtaan oy waxa weye xukunkii u dhibtaan fii hayri xadd illaahi ilaahay xadkiisa waxaan ahayn inuu ku kala xukumo jaaza fii hayri xadd illaahi taala ilahay xadkiisa waxaan ahayn jaaza arrinkaasi waa bannaaya mutlaqan gebi ahaanba bishardi ahliyati alqadaa qadaaga inuu ahl u yahay shardigeeda wa fii qowlin qowl baa wuxuu leeyahay laa yajuusu ma bannaano wa qiila waxaa la yidhi yajuusu wuxuu ku bannaan yahay bishardi cadami qaadin qaadi inuusan jirin shardigeeda bilbaledi beledka dhexdiisa wa qiila waxaa la yidhi maye yakhtasu ku yahay bimaalin xoolo duuna qisaasin laakiin qisaastii ma soo gelayo taxkiimkii wa nikaaxin nikaaxii ma soo gelayo wa naxwihimaa iyo qisaas iyo nikaax wixii la ah wuxuu idhi laba nin oo doodi ka dhaxayso khasmayn baa la dhahaa haddii ay muxakam ka dhigtaan oy taladii qadaaga ama garsoorka ay u dhiibtaan nin nin aan qaadi ahayn oo laakiin caalim ah ayay waxay u dhiibteen taladii waa laba nin oo doodi ka dhaxayso waxay dhaheen niyow na kala saar sharciga ilahay nagu kala xukum wax aan xadka ilaahay ahaynna way ka dalbadeen inuu kala xukumo bimacnaa xuduudda ilaahay taxkiim kuma bannaano laakiin wix xuduudda ilahay ka soo hadhoo idil taxkiimkuu geli karaa sida maalan arrimaha qoyska waxaa weeye arrimaha dhiigga waxaa weeye arrimaha xoolaha iyo maalka waxaasoo dhan munaasacaadkaas qof muxakam ah oon qaadi ahayn oy labada nin xaakim ka dhigteen wuu xukumi karaa marka arrinkaas horta wuu bannaanyah jaaza muطlaqan taxkiimkaasi waa bannaanyah waayahay lamana shardiyo in qaadi la waayo oo qaadi magaaladiisa ka jirin lama shardiyo hadduu xataa qaadi joogo taxkiimkani wuu bannaan yahay maxaa yeelay arrinkani waxaa sameeyey koox ka mid a asxaabtii waaweynaa ayaa taxkiimkii sameeyey cid ku inkirtana ma jirto marka ijmaac bay arrintaasi tahay ijmac sukuuti ah laakiin waxaa la shardinayaa ninkan muxakamka ee waxa weeye nabadan talada u dhiibanayaan inuu yahay nin qadaaga u suubada oo shuruuddii qadaaga laga helay qiil baa wuxuu leeyahay maba bannaanaba inuu dadkii kala saaro qofka muxakamka ah maxaa yeele imaamkii iyo qadaagii waddanka ayuu khilaafaya meesha qadaa baa ka jira waddanka qofkii dood qaba waa inuu qadaaga u tagaa laakiin haddii muxakam la sameeyo qadaagii baa laga baxsaday saasuu leeyay qowlka qiil kalena wuxuu leeyahay way bannaan tahay in taxkiim la sameeyo lakiin waxaa shardi ah inuusan wadanka wax qaadiya ka jirin hadduusan qaadi jirin taxkiima la samayn kara lakin haduu qaadi jiro taxkiima bannaano qiil kale oo saddexaad wuxuu leeyahay taxkiimku wuxuu khaas ku yahay xoolaha oo keliyata labada qof hadday xoolo isku haystaan adduunyo markaa taxkiim way samaysan karaan laakiin haddii dhiig isku haystaan qisaas iyo guur iyo wixii la halmaada sida xaduqadaf iyo licaan iyo wixii la mid ah ma bannaano markaa inay taxkiim ay ku kala baxaan maxaa yeele arrimahan waa arrimo culculus oo khatar ah marka waxay u baahan tahay qaadigu inuu eego ayay u baahantahay walow xakama hadday taladii u dhiibtaan iyo xukunkii iyo qadaagii garsoorkii hadday u dhiibtaan khasmaan laba nin doodi ka dhexaysa rajulan in hadday u dhiibtaan fii hayri xadd illahi xaddi ilaahi waxaan ahayn tacaala korahaya jaazi waa banaaya muطlaqan gebi ahaanba shardi ahliyati اlqada qadaa inuu u suubado shardigeeda ninka muxakamka ah wa fii qowlin qowl ba wuxuu leeyahy laa yajuusu arrinkaasi ma bannaano gebi ahaanba waqiila waxaa la yidhi maya yajuusu wuu banaayay lakin bishardi cadami qaadi bilbaled bishardi inuusan qaadi waddan ka jirin waqiila waxaa yakhtasu wuxuu khaas ku yahay taxkiimkaasi oo ku bannaan yahay keliya bimaalin ay fii maalin xoolihii faqad maxaa xoolaha arrinkooda uu fudud yahay duuna qisaasi laakiin qisaasti kuma bannaano taxkiimkii wa nikaaxin guurkii wa naxwi wixii la mid ah walaa yanfidu fuli maayo xukmuhu muxakamka xukumkiisu ilaa calaa raadin bihi mid raalli ku ah mooyaane falaa yakfi kuma fillo ridaa qaatilin mid wax dilay raalli ahaanshihiisi kuma fillo fii darbi diyatin diye in waxa weeye la saaro calaa caaqilatihi qaraabadiisa wain rajac hadduu noqdo axaduhumaa labadii khasmi mid ahaan qabla alxukmi xukum ka hor imtanaca alxukm xukumkuu reebtoomayaa walaa yushtardu lama shardiyo alridaa raalli ahaansho bacda alxukmi xukum kadib fi ladari muctamad haddaan qabanno ninkan muxakamka ah xukumkiisi ma fulaya mise ma fulayo sida qaadiga xukumkiisi u fulaya ma u fulaya wuxuu yidhi xukumka muxakamku kuma fulayo ilaa qof raalli ku ah mooyaane qof raalli ku ah mooyaane qof kale horta ku fuli maayo waa inta hee muxuu raalli ku yahay goorma qabla alxukmi intuusan xukunka soo saarin waa inuu raalli ku noqdaa labada nin ee khasmaynka waa inay ninkan ay isla doortaan oo labadaba raalli ku yihin hadduu miduun uu ka dhigto waxa weeye xakam kii kalena uu diido kaa kale ku fuli maayo qadaagi xukunka ku fuli maayo waaya maxaa yeele ninkan wilaayadihiis waxay ku sugnaanaysa labada nin inay doortaan haddaba taa waxaa ka dhalanaysa haddii nin uu qaatiluu yahay qof buu dilay dabeetana asagii ninkii waxa weeye kaa maqtuulka weligiisa ahaa ayaa nin ku kala baxaya oo xakam ka dhigtay muxakam ka dhigtay ninkii baa marka wuxuu xukumay in waxa weye qaraabadiisa ninkaa magti la saaro taasi ma anfacayso xataa hadduu ninkan qaatilka raalli ku yahay maxaa yeelay ciddii xukunka ku dhacaysay oo caaqiladii ah raalli kuma ah xukunka qaraabadii meesha lama keeni lama dhihin waxa wey ninkan xukunkiisa raalli makutiin lama dhihin magtiina ayagaa la saaraya saa darteed xukunka ku fuli maaya caaqiladii waaya waa in caaqiladii ay raalli ku noqdaan waaya haddii labadii nin khasmaynka ahaa ee doodda ka dhexaysa midkood uu ka noqdo ridihiisi oo dha anuu ninkan raalli kumihi waa qabla alxukmi laakiin intuusan xukunkii uusan ridin uusan ku dhawaaqin ayuu yidhi anuu ninkan waxa weeye xukunkiisa raalli kumihi in taraca alxukm marka xukunka saasuu ku burayaa oo xukunkii ma soconayo ninkan xukunkiisiisaasu ku dhammaaday waaya uu reebtoomay shardi ma aha riduhu bacda alxukm xukunka hadduu dhaco rida shardi maaha mar hadduu xukunku dhaco markaa mulzim buu noqonaya labada ninba waxa wey wuu qabanaya xukunkii waa mar haddii xukunkii uu dhaco markii horena ay raalli ka ahayn qabla alxukm waxa wey ridihii shardi maaha markaa dambe waaya walow nasaba hadduu ogo imaamkii qaadiyani laba qaadi hadduu ku ogo fii beldin beled wahasa uu ku khaas yeelo kulan mid walba bimakaanin makaan uu ku khaas yeelo aw zamanin ama zamanuu ku khaas yeelo aw nawcin ama nooc ka mid ah xukumkii uu ku khaas yeelo jaaza waa bannaan yahay wakadaa waxaa la mida lam yakhusa hadduusan mid walba uusan ku khaas yeelin mid ka mida waxyaabahan soo sheegna makaankii ama zamaankii ama noocii فيa ص معتب hadaan qabanno ilaa an yشhtarad inuu shardiya mooyaane اجtimaaعuhum inay ku kulmaan calى الxukmi xukumkii madaxweynihii qudaadda magacaabay ayaa hal magaalo wuxuu ka wada magacaabay laba nin oo laba qaadi ah laba nin buu magacaabay waa hal magaalo mid kastana wuxuu ku khaas yeelay makaan aduu wuxuu yidhi xaafaddaas ama degmadaas magaalada ka mid ah ayaad waxa weeye qaadi ka tah kii kalena wuxuu yidhi degmadaas qaadi ka tah waa hagaag hadduu zaman ku khaas yeelo oo midna u dhaho maalan maalmahaasaad waxa wey dad kala saaraysa kii kale wuxuu maalmahaasa dad kala saaraysa midna wuxuu hi gelinka hor midna wuxuu hi gelinka dambe tusaale ahaan taasina waa bannaan tahay zamanki buu kala saaray ama xukunka ay qabanayaan ikhtisaaskii ayuu kala saaro mid wuxuu ihi xoolahaad xukumaysaa mid kalena wuxuu ihi dhiigga iyo furuujta ayaad xukumaysaa taasi way bannaan tahay haddii laakiin uusan kala saarin labadii qaadi oo ikhtisaas un u kala samayn ama xagga makaanka ama zamaanka ama nooca xukunka arrinkaasi waa bannaan yahay khilaaf baa ku jira tan dambe laakiin sida muctamadka waa bannaan yahay waa laba wakiil oo kaleu sida labada wakiil loo samayn karo qofkii laba wakiil u samaysan karo amay tana waxa way u bannaanta laakiin waxaysan bannaanayn hadduu shardiyo inay xukumkii ay isla xukumaan ijtimaacahu maca alxukm wuxuu yihi xukumka midna lama keli noqon karo waa inaad isla xukuntaan taasi ma bannaano maxaa yeele dood baa ka dhacaysa inay isku qabsadaan oo midu dhaho arrintan waxaan u arkaa sidaa kii kaleu dhaho maya saa oo ma arko marka tanaasuc fi lxukma dhacaya waxaa laga yaabaa xataa istiqraar inaysan xukumkii uusan fulinba oo qudaaddii waxa weeye iskhilaafaan ay ku kala bixi waayaan xukunkii marka qadiyaddii kiisaskii dadku ay istaagaan taasaa dhici karta marka ma bannaan inuu dhaho xukunkii ku kulma faslun fasalkan wuxuu ku saabsan yahay fima yucradu lilqaadi fima yacradu lilqaadi qaadiga waxa ku imaanaya oo mima yaqtadii wax keensanaya ah cazlahu in la cazila oo mase in cizaalahu inuu cazilmo juna idaa junna hadduu waasho qaadan qaada hadduu waasho oo mase umiya calayhi la miir daboolo oo koomo u galo oo mase camiya indhabeelo oo mase dahabat ahliyatu ijtihaadihi ijtihaadkiisa ahlinimadiisa ee tagto wadabdihi iyo waxa weeye dabdigiisii wadaalika maxaa ku tegi karaa bikhaflatin aflad buu ku tegi kara nisyan ama hilmaan lam yanfud ma fuliyo ukmu xukumkiisii wakada waxaa la mid ah low fusiqa haddii fisqi lagu xukmiyo fi asax muctawir haddaan qabanno fain zaalat hadday ka zuusho hadi axwaal xaaladahan lam tacud ma soo laabanayso wilaayatu wilaayadiisi ma soo laabanayso fi asax muctawir haddaan qaban wuxuu ku yidhi qaadiga haddii uu waasho ama kooma uu galo oo uu suuxo ama indhihii buu beelayba ama ahliyadii ijtihaadka ka tagta oo maxay kaga tegi karta ahliyat اlijtihaad dabdigiisii iyo ijtihaadkiisii awooddii ijtihaadka ka tagtay maalan qofkan kaflad baaba ku dhacday ama nisyaan baa ku dhacday qof wuxuu noqday dee xilmaan badan oo waxba aan xusuusanayn maalan waxaa ku dhacday xanuunka loo yaqaana zahaymarka maalan xusuusti baa ka tagtay qof muqafalu noqday xukumkiisi markaa ma fulayo xukumkiisi hee ma fulayo maxaa yeelay arrimahan waxayba diidayaan wilaayada aabbaha qaadigaaba ka sii owlaysa sidoo kale haddii lagu fisqi xukmiyo oo ninkani uu ku dhaco wax fisqi keenaya nin wuxuu noqday faasiqa marka fisqi baa lagu xukumayba waxa weye markaasna waxa weeye xukunkiisi ma fuday wuuna casilmayaa maxaa yeele wilaayadii waxaa loo shardinayey cadaalad cadaaladdi meesha ka baxday wuxuu idhi juna idaa juna haddii uu waasho qaadan qaada mase uqmiya calayhi lamiir daboola mase camiya indhabeela mase dahabat ahliyatu ijtihaadi ijtihaadkiisa ahliyadiisa ee tagto wa dabdihi wa ahliyatu dabdihi dabdigiisiina uu tago dalika bikaflatin hilmaan buu ku tegey ahliyat ijtihaadkii ama dabdigii dabdi waxa wey qofki inuu wax qaybi karo wax xafidi karo yaa dabdi la yidhahdaa bikaflatin aflo aw nisyaanin ama nisyaan hafladii nisyaankana farqi udhexey waxa weeye hafladuna waa ikhtiyaar nisyaankuna ikhtiyaar uu ka baxsan yahay qofkii haddii uu wax ku hilmaamo ikhtiyaarkiisa oo asagu ismoogsiiyo wii de uusan danaynayn afalan lahaa nisyaanna qofkii waxa weeye xusuustii baa ka tagtay ikhtiyaarkiisana maaha marka khafladii nisyanka farqaasa udhaxeeya lam yairu ma fulayo ukmu xukumkiisu wakada waxaa la mid low fusiqaati fisqi lagu xukmiyo filasax fain zaalat hadday zuushaadi laxwaala xaaladahan lam tacud wilaayatu filasax haddii xaaladahan ay zuulaan macnaha wixiina soo dhaafay hadday qofkii qaadiga ka zuulaan oo maalan junuunkii baa ka tegey ama waxa weeye iqmaagii baa ka tegey waxa wey miirkiisa u soo laabtay ama ahliyat ijtihaad baa dib ugu soo laabatay xusuustiisiiba u soo laabatay waxa weeye wilaayadiisi ma soo noqonaysa haddii aan dib loo magacaabin haddii dib loo magacaabin maxaa yeeley wakaalada la qofkii wakiilka ahaa hadduu casilmo dib ama soo noqon karo wakiil dib loo magacaabo mooyaane mid kale shaygu hadduu mar buro waxa weeye sidiisi kuma soo laabto isla lafahantiisa haddii aan waxa weye la soo celinin qaacidadan waxay leedahay الزائر العاa'د kaladii lam yacud shaygii zuulay ee dib u soo laabtay wuxuu la mid yahay sida asagoon soo laabin oo kale الزائر العاa'د kaladii lam yacud waaya walimaam imaamka waxaa u bannaan caslu qaadin qaadi inuu casilo qaadigaasoo dahara minhu ka soo muuqday khalalun khalal uu ka soo muuqday aw mase lam yadhar uusan soo muuqanin walxaal hunaaka halkaas uu jiro afdalu minhu midka wanaagsan oo ka fadli badan oo mase miluhu mid lamidaa ah jooga walxaal fii caslihi in lagu casilo bihi kaa la in lagu bedelo lagu casilo maslaxatun maslaxa ku sugan wadalika miaal ka taskiini fitnatin sida fitna in la dejiyo wa ilaa haddii wax maslaxaysan ku jirin in lagu bedelo kaas falaa markaa waxa weeye ma bannaano in la casilo laakiin hase yeeshee yanfud wuu fulayaa alcazlu cazilaadii fi asax muctamad aan qabanno wuxuu idhi imaamkii ama madaxweynihii muslimiinta ee qaadiga magacaabay waxaa u bannaan qaadigi inuu casilo haddii uu khalal ka soo muuqdo khalal waxaa loga jeedaa qaadigii ee wax keensanaya inuu casilmo ayaa ka soo muuqday tusaale ahaan inuu waalan yahay ama inuusan caadi ahayn ama inuu faasiq yahay ama inuu rishwadii laaluushka qaato waxbaa soo muuqday ninkan inuusan nin hagaagsan ahayn markaa wuu casili karaa oo mansabkii qadaaga wuu ka qaadi karaa waayahay haddii wax khalala ah uusan ka soo muuqanin qaadigii oo nin hagaagsan uu yahay ayadna wuu casili karaa haddii la helo nin ka fiican oo ka karti badan ama ka cilmi badan baa la helay waaya ninkaa waa lagu bedeli karaa waxaa kale oo la casili karaa haddii la helo nin caalim oo asaga la mid ah laakiin yani ninka caalimka ah haddii lagu bedelo waxa weeye maslaxa ka dhalanaysa sida maalan oo kale finnaa degaysa finnaa degaysa muslimiinta dhexdooda haday isqabsadaan oo waxa ninkan dadka ku kacaan tusaale ahaan oo waxa weye nin kale oo caalim ahna uu joogoo la mid ah oo haddii ninkaa lagu bedelo dadka ay degayaan markaa waa lagu bedelayaa si maslaxada loo xaqiijiyo waaya haddii laakiin wax maslaxa aysan ku jirin in ninkaa la midka a ah lagu bedelo markaa ma banaano inuu qaadigii casilo imaamkii imaamkii ma casili karo qaadigii maxaa yeelay tasaruf qaacida waxay leedahay tasaruf alimaam manuutu bilmaslaxa imaamka tasarufkiisu wuxuu ku dhisan yahay maslaxo marka cabad ma aha ciyaar maaha waxaan dee qaadigan iska bedelo haddana mid kale magacaabo maanta ma aha wax xataa muddo ku xidhan qadaga waxaa weeye magacaabistiisu ama laba sano ama saddex sano ama afar sano waxaa weeye kuma xidhno inta uu nool yahay qadaagu uu hayn karaa haddii de wax maanica uusan jirin oo u diidaya qadaagii si maalan o kale qofkii de inuu isku dardarmado ama uu tabargab noqdo o de hawlgab uu noqdo de uusan awoodi karin ba qadaagan inuu waxa wey u qumo haddii laakiin bilaa sabab bilaa maslaxa uu iska casilo imaamkii qaadiga uu casilo casligiisi ma fulaya wuu fulaya khilaaf baa ku jira lakin sida muctamadka wuu fulayaa inagoo ilaalinayna daacada imaamka daacada imaamka ya ayuha aladiina aamanu aiicu llaha وaطiicuu الrasuula وuliاlأmri minkum buu ilaha wlilimaam imaamka waxa u bannaan caslu qaadin qaadi inuu casilo qaadigaasoo daharib inuu ka soo muuqday khalalun khalal uu ka soo muuqday yacni keenaya in la casilo oo mase lam yadhar uusan soo muuqan wax khalal ah walxaal hunaaka waxaa jira halkaas afdalu minhu qaadigaas la casilaya mid ka fiican oo ka fadli badan ka wanaagsan oo mase miluhu mid la jira wlxaal fii caslihi in lagu casilo bihi kaa la midka ah oo lagu bedelo macnaha maslaxatun maslaxa ku sugan ka taskiini wadalika miaal ka taskiini fitnatin sida fitna in la dejiyo oo kale wailaa haddii kale oo ninkaa qaadiga in la casilo wax maslaxa haba yaraataysan ku jirin falaa yajuusu caslu marka inuu imaamkii casilo ma bannaano laakiin hase yeeshee yanfudu wuu fulayaa alcazlu hadduu casilo asagoo wax maslaxa ku jira haduu iska casilo un casligii wuu fulaya fi asax muctamadaan qabano madhabku waxa weeye annahu shaaniye laa yancasilu qaadiga inuusan casilmayn qabla buluuqii intuusan gaadhin ka hor khabara caslihi warkii lagu casilay intuusan gaadhin ka hor qaadigii ma casilmayo ilaa warkii lagu casilay uu gaadho intaa waxa weeye warka uusan soo gaadhin wax alla wixii xukumaa wuu fulayaa qadaagiisu wuu fulayaa waaya maxaa yeele haddii la dhaho waxa weeye sidaadii lagu dhawaaqo casligiisa asagoo warkiiba ogeynba in la casilay wuu casilmay haddaan dhahno dhib badan baa ka xasilaya maxaa kiisas badan buu xukumaya intaas maalin walba intaasuu kiis bu kale marka intuu ka soo gaadhayo khabarkii casligiisa ama fariintii lagu casilay sidaasuu qaado ku yahay markay farriinta soo gaadha markaa umucasilmaya waidaa kataba imaam imaamka hadduu u qoray ilayhi qaadigii idaa qara'ta haddaad akhriso kitaabii warqaddaydana kuu soo qoray faanta adigu macsuulun waad casilan tahay faqara'ahu dabeetana uu kitaabkii akhriyo in casila waa u casilmayaa wakada waxaa la mid ah in quriya haddii lagu dul akhriyo calayhi dushiisa fila saxix muctamad haddaan qabanno haddii uu imaamkii u soo qoro qaadigii warqadda aan kuu soo qoray markay ku soo gaadho waad casilanta dabeetana asagoo naftiisu warqaddii akhriyo wuu casilmayaa waxaa la mid ah hadduusan asagu akhrinin ee cid kale ay ku dul akhriso wuu casilmaya tan dambe laakiin khilaaf baa ku jira taa hore horta iyadu dee shardigii baaba xasileba idaa qara'ta kitaabii buu hi asagii inuu akhriyey tan dambe laakiin asagu muuna akhrinin cid kalea ku dul akhrisa saas darteed buu khilaafku soo galay laakiin wuu casilmayaa oo maxaa yeelay maqsuudku waxa weeye in warkan uu gaadho warku inuu gaadho unbaa la rabaae oo la ogeysiiyo une inuu casilmaya laakiin maqsuudku maaha inuu naftiisa ku ariyo inuu asagu laftiisa ariyo warqaddu maqsuud maaha wayancasilu uu waxaa ku casilmaya bimowtihi bimowti qaadi qaadiga geeridiisa waincisaarii casilmidiisa waxaa ku casilmaya man qof baa ku siimaya adina lahu waxa weeye qaadigu uu idmay fii shughlin shaqo mucayanin oo cayiman wadalika miaal ka bayci maali mayitin nin dhintay xoolihii iibintiisoo kale weeye wal asaxu muctamad waxaa weeye incizaalu naa'ibihi ku-xigeenkiisa inuu casilmayo almuطlaqi ee waxa weeye hawsha u idmanaa si guud ugu idmanaa ee shaqo gaar aan lahayn waase goor markuu naa'ibkaasi casilmayo in lam yu'dan haddii aan loo fasaxin lahu lilqaadi qaadigii fi listikhlaafi inuu ku-xigeen yeesho ow mase qiila la dhaho oo mase qiila la yidhi lahu qaadiga lagu yidhi istakhlif ka khaliif yeelo can nafsika naftaada ka khaliifiya ku-xigeen samayso adiga kugu xiga oo mase alaqa imaamkii uu iska ilaaqo oo u dhaho istakhlif uu iska dhaho fain qaala hadduu dhaho istakhlif ku-xigeen samayso canii xaggaygana ka samayso haddaan imaamkii ahay falaa markaas fain qaala hadduu dhaho dhe fain qaala hadduu dhaho imaamkii istakhlif ku-xigeen samayso qaadiyow canii an canii haddaan aniga imaamkii ahay xaggayga waxa way ku-xigeen ka samayso falaa markaa ma casimayo wuxuu ku yidhi qaadigii markii uu dhinto ama uu casilmo waxaa ku casilmaya geeridiisa ama casilaadiisa ama inuu casilmayba ciddii uu asagu u fasaxay shaqo mucayana qaadigu cidduu ka dhigtay shaqaale la shaqaynaya oo shaqo gaar ah u dhiibay tusaale ahaan ninkii waxaa wey uga shaqaynaya arrimo maalan iib ku saabsan sida maalan nin meyid ah oo dhintay ayuu yidhi xoolihiisa iibi kaasi wuu casilmaya ila shaqo mucayana loo dhiibay marka hore wuxuu taabicu ahaaba qaadigan qaacidana waxay leedahay attaabicu taabicun wattaabicu yasqudu bisuquudi lmatbuuc taabic wuxuu ku dhacayaa matbuucii markuu dhaco ayuu ku dhacayaa asna waaya sidoo kale sida muctamadka ah ku-xigeenkiisii wuu casilmayaa naa'ibkiisii mulaqa ah naa'ibka mulaqa waxaa looga jeedaa imaamka qaadiga ninka ku xiga ee asna waxa weeye talada qadaaga la haya ee asagu talada u dhiibay waa haddii aan loo fasixin inuu ku-xigeen yeesho hadduusan madaxweyne u fasixin inuu ku-xigeen yeesho oo asagu ku-xigeen uu samaysta marka qaadiga la casilo ama u casilmo ama uu dhinto ku-xigeenkiisina uu raacaya maxayna taabic u yahay waa qaacida haddaan soo sheegayna ataabicu yasqudu bisuquudi اlmatbuuc ama qaadiga waxaa lagu yidhi oo imaamku ku yidhi istakhlif can nafsik naftaada khaliif u samayso oo nin dhiso waxa wey ku-xigeen ku ah marka markuu dhinto ama uu casilmo kaasina wuu raacaya maxaa yeel asagoo taabicu yahay ama uu iska ilaaqo wuxuu idhi khaliif yeelo muusa dhihin can nafsika ama canii muusa dhihin taana waxa wey asagoo raacaya kaasi isagoo taabicu yahay haddii laakiin imaamka uu dhaho istakhlif canii ku-xigeen samayse lakiin ku-xigeenkaas ani xaggaygu ka magacaaban yahay ani xaggayga haddaan imaamkii ahay ayuu ka magacaaban yahay marka taabicoo ma aha qaadiga ee wuxuu taabicu yahay maxay imaamka marka hadduu qaadigii dhaco oo uu casilmo ma raacayo maxay asaga taabico maha aslan wuxuu taabicu yahay imaamka imaamka xaggiisuu ka socdaa walaa yancasilu casil maayo qaadin qaadi ku casil maayo bimowtilimaami madaxweyneha geeridiisa walaa naadir yatiimin agoonka kii mas-uulka ka ahaana waxa weye ku casilmahayo wawaqfin wanaadir waqfin waqafka kii mas-uulka ahaana ku casilmi maayo bimowti qaadin qaadiga geeridiisa qaadigu wuxuu taabicu yahay imaamka oo imaamkaa magacaabay madaxweynihii muslimiinta haddii uu dhinto qaadigu magacaabay macasilmaya maya macasilmayo maxaa yeelay dhib weyn baa ka dhalanaya haddii aan dhahno qudaadu way casilmayan markuu madaxweynuhu dhinto maxaa yeele hawl culus bay ummadda u hayaan ee arrimo badan bay waxa weeye dadka u kala garsoorayaan oo kiisas badan bay gacanta ku hayaan marka waxaa dhalanaysa dhib aad u weyn iyo culays badan baa dadka soo waajahaya hadday qudaadu casilmaan waaya sidoo kale agoonkii waxa weeye kii mas-uulka ka ahaa ee naadirka u ahaa ee uu qaadigu magacaabay ama kii waqafka naadir ka ahaa ee qaadiga uu magacaabay ku casili mahayo hadduu qaadigii dhinto agoontaas saysan u dayacmin ama waqafkaasuuna u dayacmin maxaa yeel qudaaddu intaa way dhimanayaan marka haddii waxa weeyaan la dhaho qaadigu markuu dhinto dadkii uu awqaafta mas-uul oga dhigo o dhan way casilmayaan agoonta dadkuu mas-uul oga dhigo o dhan way casilmayaan waxaa wey dhib badan baa ka dhalanaya iyo dayac badan walaa yuqbar la aqbali maayo qowluhu qowl qaadi qaadiga qowlkiisa uu leeyahay bacda اncisaalih markuu casimay kadib xakamtu waxaan xukumay bikada waxaasaan xukumay fain shayda hadduu ka markhaati kaco maca aakhara mid kale maciisa bixukmihi xukumkiisa lam yuqbal la aqbali maayo cala asaxiixi muctamad haddaan qabanno aw amase shahida wuxuu ka markhaati kacay bixukmi xaakimin xaakim xukumkiisa jaa'isilxukmi xukumkiisu bannaan yahay qubilat waa la aqbalayaa shahaadadiisaas fila saxi muctamad haddaan qabanno wayuqbal waa la aqbalayaa qowluhu odhahdiisa waaya wuxuu ku yidhi qowlka qaadiga la aqbali mahayo markii la casilo kadib uu dhaho xakamtu bikada hadduu dhaho markii la casilo kadib waxaan xukumay arrinkaasi arrinkaas waxaasaan xukumay qowlkiisaa ma la qaadanaya o ma la dhahayaa wixii uu sheegay inuu xukumay waa saa uu sheegay ma maya laga dhegaysan maayo maxaa yeelay qaacidadu waxay leedahay man malaka alinshaa malaka aliqraar waman laa falaa qofkii inshaaga inuu wax curiyo aan awoodin waxa weye iqraarna ma awoodo qofkii qofkii ah waxa weye inshaaga inuu wax curiyo awooda iqraarna wuu awooda waxa inuu qiro qofkii inshaaga aan awoodin iqraar ma awoodo qofkii aan awoodi karin waxa inuu curiyo ma qiri karo marka hadda ma samayn karo xugum maadaama xugum uusan fulin karin uusan ku dhawaaqi karin waxaan uu qirayo dee qiraalkiisana la aqbali maayo waaya laakiin haddii asaga iyo qof kale ay arin ka markhaati kacaan xukunkiisa ku saabsan maalan kiis uu horay u riday ayuu ka markhaati kaca asagii nin kale inuu kiiskan sidaa u xukumay taana laga dhegaysan maayo maxaa yeeley naftiisa ayuu u markhaati kacaya wax xukumay ficil nafsihi qofka naftiisa inuu waxuu sameeyo ka markhaati kaco de ma ansaxayso taa markhaati lama dhaho ficilkaaga baad yaad sheegaysa waaya haddii uu ka markhaati kaco xaakim xukumkiisa xaakimkaasna xukumkiisa uu jaa'is yahay xukumkiisa uu fulayo uusan naftiisa u idaafaynin qaadi kale ayaa waxaa xukumay buu idhi markaa markhaatigiisa waa la aqbalaya asagoo de ficil nafsi marka kaa markhaati kacayo qaadi hebel ayaa sidaa xukumay buu ihi waa ninkii la casilaya qaadiga ahaa markaa xukumkiisa eh, markhaatigiisa waa la aqbalaya maxaa yeele markaan naftiisii kama markhaati kacayo wuxuu idhi wayuqbal waa la aqbalayaa qowluhu qaadiga qowlkiisuu dhaho qabla caslihi intaan la caslin ka hor xakamtu waxaan xukumay bikada waxaasaan xukumay fain kaana hadduu yahay fii hayri maxalli wilaayatihi fain kaana qaadiga hadduu ku sugan yahay fii hayri maxalli wilaayatihi wilaayadiisii meel aan ahayn meesheedii hadduu ku sugan yahay meeshuu ka telinaya xukumka ka fulinaya hadduu meesha uun ku sugnayn faka maczuli min lacazli muu la mid yahay wuxuu ku idhi qaadiga haddii uu dhaho markii la casilay inta wuxuu idhi qaadiga haddii uu dhaho intaan la casilin ka hor waxaasaan xukumay qowlkiisii waa la aqbalayaa waa qaacida haddaan sheegayno man malaka alinshaa malaka aliqraar maadaama inshaagii uu awoodo inuu waaan imikaba ukumo e raarkiisana waa la abalaya uu iraya inuu ukuma waaya kii hore laakiin markii la casli kadib ayuu yidhi waxaa hore baan u xukumay lagama dhegaysanayaan idhi tanna waa qabla casli intaan la caslin ka hor buu wuxuu yidhi waxaas waan xukumay waa laga dhegaysanaya haddii qaadigu ku sugan yahay meel aan ahayn meeshii uu ka telinayey wuxuu la mid yahay mid la casila oo kale bimacnaa xukunkiisa kuma fulayo maalan qaadigan waxaa loo magacaabay magaalada hargeysa inuu qaadi ka noqdo dabeetana wuxuu u safray burco magaalada burco ayaa dadba u yimid waxay dhaheen qaadina kala saar kiiskaasaa sidanahay xukunkiisa ma furaya ma furayo xukunkiisa halkaa kuma furayo maxaa yeelay dee halkaa looma magacaabin asaga wax loo magacaabay hargeysa un hargeysa un ma xukumi karaa waaya min la casilo wuu la mid yahay marka sidoo kale asagoo burco jooga haddii uu qiro inuu kiiskaa uu xukumay waxa wey laga dhegaysan maayo ka macsuulin buu la mid yahay maadaama xukumkiisa halkaa uusan ku fulayn qiraalkiisa laga dhegaysan maayo qiraalkiisana lama dhegaysanaya maadaama insha usan awoodin wuxuu idhi wayuqbal waa la aqbalaya qowlu qaadiga odhaadiisu u dhaho qabla casli intaan la caslin ka hor xukumtu waxaan xukumay bikada waxaasaan xukumay fain kaana hadduu qaadiga ku sugan yahay fii hayri maxalli wilaayatii wilaayadiisii gobolkiisii mee uu ka telinayay meel aan ahayn hadduu ku sugan yahay fakamaczuulin mid la casilay buu la mid yahay walow iddacaa hadduu sheegto shakhsun qof hadduu ku sheegto calaa maczuulin qaadi la casilay hadduu wax ku sheegto annahu asagoo qaadigaas akhada inuu ka qaatay maalahu xoolihiisa birishwatin laaluush inuu ku qaatay xoolihiisii oo mase shahaadati cabdayni laba addoon markhaatigoodu ku qaatay maalan tusaale ahaan uxdira qaadigii waa wa fusilat waa kala saaraya khusuumatuhumaa doodooda wain qaala hadduu dhaho xakam wuxuu ku xukumay bicabdayni laba addoonbu wax ku xukumay oo walam yadkur sheegin maalan xoolo uxdara waa soo xaadirinayaa waqiila waxaa layidhi laa la soo xaadirin mahayo xataa yuqiima kan wax sheeganaya ilaa u bayinatan markhaati bidacwahu waxa uu sheeganayo fain uxdara haddii qaadigii la keeno oo wa ankara uu dafiro waxaa lagu sheegtay sudiqa waa loo rumaynaya bilaa yamiin ayadoon la dhaarinin fil asax muctamad haddaan qabanno qultu nawi wuxuu yidhi alasax muctamad waxaa weeye yusadaq waxaa lagu rumaynaya biyamiinin dhaar wallahu aclam wuxuu idhi qof baa wuxuu ku sheegtay qaadi la casilay inuu xoolihiisii laaluush kaga qaatay wuxuu hi qaadigan xoolahaygiibuu qaatay laaluushna wuu ku qaatay waaya ama laba addoon ayuu waxaa weeye markhaatigoodii ku xukumayoo markhaatigoodii ayuu xoolahaygii ku qaatay ilan labada addoon markhaati ma galaan ama cid kasta oon markhaatigooda la aqbalaynin baa la mid ah labadii addoon marka ayada ah qaadigii waa loo yeedhaya maxkamadda looga yeedhayaa ila waa qaadi macsuul ah asaga dacwadna waa lagu soo ogay asagii ninkaa wax ku sheegtay ayaa doodooda la kala saaraya oo waxa wey loo kala garsooraya haddii uu dhaho qaadigan macsuulka ah laba addoon buu wax ku xukumay u fiirso laba addoon ayuu hee wax ku xukumo oo waxa weeye anigu xukumay muusa dhihin xooluu iga qaatay laakiin wuxuu laba addoon buu hee wax ku xukumay iyo cid kastoo waxa wey markhaatigood an la aqbanayn sida laba faasiq oo kale asagoo arrinkaa og qaadigii waa la soo xaadirinaya waa loo yeedhaya kiil baa wuxuu leey maya loo yeedhi mahayo ilaa ninkan uu caddayn u keeno waxaanuu qaadiga ku sheeganayo ilaa uu caddayn u keeno waxa wey loo yeedhi maayo maadaama qaadigu yahay nin amiin u ahaa sharciga isla markaana axkaamtiisu ay ku socotay cala sixa sida daahirka ah marka daahirka ka leexan mayna ilaa bibayina mooyaane ninka nin sharaf leh oo qaadi u oo maamuus leh oo mug oo ummadda xil weyn u haya nin waxa weeye axaadu naas oo maalin uu waxa weye kiis ka xukumay hadduu dacwad ku soo oogo dee dhib ku noqonaysaa qaadigii marka wuxuu leeyahy waa in caddayn uu keena waxaan uu qowlkiisa keliya qaadiga ugu yeedhi mayno haddaba haddii qaadigii lasoo xaadiriyo oo uu dafiro waxaa lagu sheegtay waa loogu rumaynayaa buuhi raafici bilaa yemiin dhaar la'aan hadalkiisa waa la qaadanaya laba dhaarin maayo innagoo ixtiraamayna mansabka iyo makaanada uu ummadda u hayey intaan la casilin ka hor waaya kana ilaalinayna dee doodahan iyo isqaqabsigan iyo waxaa ka ilaalinayna laakiin imaam nawiga ka daba tago wuxuu ihi waa la dhaarinaya waa la dhaarinaya sida dad kale loo dhaarinaya ayaa loo dhaarinaya maxaa yeele waxaa caama xadiidka nabigu yihi alayhi الsalaatu wasalaam albayinatu cala اlmudaci waاlyamiinu calaa man ankar walow idduciya haddii lagu sheegto calaa qaadin qaadi jawrun waxaa lagu sheegtay jawr iyo eex baa lagu sheegtay fii xukmin xukm dhexdii lam yusmac daalika arrinkaa la dhegaysan maayo wayusharadu waxaa la shardiyaa bayinatun caddayn in loo keenaa la shardiyaa ninbaa qaadi wuxuu ku sheegtay inuu kiiskiisii ka eexday oo dulmi iyo jawr uu ku xukumay waa qaadi markaa jira oo shaqaynaya fii xaali wilaayati markuu waaliga ah wey qadaaga oo haystay ayuu arrintaa ku sheegtay ama markhaati beenaaligu xukumay buuhi marka wuxuu ninkaan halii dhaariyo yuhi qaadiga halii dhaariyo laga yeeli maayo dacwadaa uu ku sheegtay qaadiga lagaga dhegaysan maayo waxaa la shardiyaa markaa caddayn inuu keeno waa inuu markhaati u keenaa inuu qaadigu jawr uu sameeyey inuu laaluush qaatay inuu eh, shahaadatu zuur uu ku xukumay wixii la halmaada waaya qaadigu intaa un lagu dhaarin maayo ilaa uu ninka caddayn keeno maxaa yeelay qaadigu waa amiin sharciga ayaa lagu aaminay dadkiibuu kala saarayaa haddii baabka dhaarinta la furana arrintu qudaadda way ku cuslaanaysaa nin walba waxa weeye oo qaadiga waxa weeye qadaagiisa wax laga xukumay kiis laga xukumay qaadiga dacwad buu kusoo egi wuxuu dhihi halii dhaariya qaadigan jawr buu igu sameeye halii dhaariyo marka taas waxa weye qudaadda aad bay ugu cuslaanaysa marka waxaa baabka la furi maayo waaya walow duciya haddii lagu sheegto calaa qaadin qaadi jawrun dulmi iyo eex haddii lagu sheegto fii xukmin xugum uu ka sameeyey lam yusmac daalika arrinkaa la dhegaysan maayo wayushtarad waxaa la shardiyaa qofkii waxaa ku ogaya inuu la yimaado bayinatun caddayn wain lam tatacallaq haddaysan dacwadaasi ku tacaluqin bixukmihi xukmi اqaadi qaadiga xukumkiisa xakama baynahuma waxaa kala saaraya qaadigii iyo ninkii dacwada ku sheegtay khaliifatu ku-xogeenkiisa aw hayru ama hayrkii ninkan qaadiga wax ku sheeganaya xukumkiisa wax muuna ka sheeganin ee laakiin kiis kale ayuu ka sheeganaya maalan dhul bay isku haystaan asaga qaadiga ama dhiig bay isku haystaan ama xooley isku haystaan ka baxsan dee xukumkiisa male ninkani joor buu sameeyey ama dulmi ugu sameeyey laakiin kiis shaksi ah ayaa ninkan waxa wey muddacigaas qaadiga ka dhexeeya marka yaa kala saaraya qaadiga iyo ninkan waxa wey dacwad ugu soo ogay ku-xigeenkiisa qaadiga ayaa kala saaraya ama nin ka sarreeya qaadiga ama nin lamid ah oo qaadi ah ayaa kala saaraya laakiin qaadiga laftirkiisa la dhihi mahayo waxa wey adu kiiskal xukum fa anta alkhasmu waalxakamu adigaana khasmigii ah adaana xakamkii ah ma soconaysa taas wain lam tatacalaq haddaysan waxa weye dacwadaasi ku tacalluqin bixukmihi qaadiga xukumkiisa xakama baynahum xakama waxaa kala xukumaya baynahumaa labadooda qaadigii iyo ninkii dacwada ku sheeganayay khaliifatuu ku-xigeenkiisa amase hayruhu qof kale oo waxa weeye aan khaliifadiisa ahayn hadduu doono axad araciya dadweynaha mid ka mid ah ha ahaado qof muxakama ha ahaado hada wallahu aclam sal اllah wslm عlى nabiyina mxamed walxamdu lilahi rab اlcaalamiin